قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه اجمعين بعد waxaan ku jirnay kitaabkii xilyatu daalib alcilm waxaan dhammaynay muqadimaadkii hore dhaciisii ayaan dhammaynay Eh, maanta waxaan gelayna haddii ilaahay idmo subxaana wa tacaala eh, casharkii ugu horreeyey ama fasalkii ugu horreeyey aan geli doonaa saa darteed waxaan ka bilaabaynaa fasl alfaslu lwal alfaslu lwal ayuu yihi mualifku raxmat ullaahi caleyh eh, waa fasalka hore ugu horreeyey weeyaan alfaslu waa khabar mubtadihiisi aan xadfayno maxaan odhanaynaa hada fasl awal sax weeyaan kani waa fasalkii koowaad baan odhanaynaa ehm, waan ka dhigi karnaa haddaan doono mubtade khabarkina waa xadfi karna alfasl awal hada fasalkii hore waa kan waa oran karna haddaan doono laakin waxaa fiican inaan maarta khabarka dhigno mubtadiisaan goyno aan xadfina yani ehm, alfasl awal hada fasl awal mualifku saad arkaysiin kitaab muusan isticmaalin laakiin fusuul buu isticmaali doonaa culimada qaarkood fusuul culimaa qaarkood mabaaxis culimada qaarkood fusuul waa muhim waa istilaaxaadka marka fasl fasl luqada carabiga fasala bimacnaa mayaza weyaan waa kala soocay fasliga marka fasl waxaa loogu bixiyey liannahu yafsilu maa bayna almasaa'il almaadiya walmasaa'il aatiya masaa-ishii tagtay iyo baabkii horudhaci iyo waxa soo socda ayuu kala saarayaa saa darteed baa fasal loogu magacaabo marka fasalkani waxa uu ka hadlayaa loo gunto mualifku uu talagalay inuu ka hadlo aadaabu aalibi fi nafsihi aalibka aadaabta iyo akhlaaqda asaga ahaan laga doonay nafsad ahaantiisa laga doonayo waxaan hore usoo tilmaanay kitaabku inuu fusuusha ka kooban ka koobnaan doono inay tahay inuu ka hadlaydo taalibka cilmiga qofka cilmiga doonaya oo cilmi doonka ah asaga akhlaaqda looga baahan yahay nafs ahaan fasalka labaad wuxuu ka hadli doonaa macalinka waxbaraya ama cidda wax ka qaadanayo akhlaaqda kula dhaqmi doono wuxuu ka hadli doonaa dersiga uu qaadanayo iyo asaga akhlaaqda ka dhexaysa wuxuu ka hadli doonaa asaga iyo saaxiibkiisa wax la baranaya akhlaaqda ka dhexaysa wuxuu laga hadli doonaa kitaabka oo wax ka baranayo iyo nooca wax uga baranayo iyo kitaabku noocu yahay asaga kitaabka akhlaaqda ka dhexaysa wuxuu ka hadli doonaa cilmigiisa miraha ou leeyahay oo haddii uu de cilmiba qaado inuu cilmigaasi miraha ka dhasha oo xagga dhaqanka iyo hanaanka wanaagsan ee akhlaaqda ah intaba ka hadli doonaa mualifku raxmatullahi caleyh baabaasha kamid marka baab walbaba fasal walbaba abwaab buu ka koobanya dhowr baab buu ka kooban yahay marka fasalka kani hadda aynu joogno wa aadaabu aalibi yani alaadaab alati tatacallaqu binafsiyati aalib aalibka laftigiisa akhlaaqda ku xiran wuxuuna ka kooban yahay shan iyo toban wuxuu ka koobnaan doonaa maaragtay aadaab buu ka koobnaan doonaa uu ka hadli doono ama abwaab ah ayuu ka koobnaan doonaa shan iyo toban markaasuu mualifku u bilaabay raxmat ullaahi calayhi aadaabu aalibi fi nafsihi hada aadaabu aalibi fi nafsi weyaan asalka la yihahdo maaha aalibka adaabta u naftiisa laga doonaya qaala raximah llahu tacaala alcilmu cibaada waa baabkii koowaad baab lwal alcilmu cilmigu sharciga ahi waa cibaada cibaado weeyaan sidaasoo iskuma raacsan cilmi inuu cibaado yahay tadliil daliil loo soo kaxeeyo uma baan uma uma baahna leanna waa maslado iska badahi ah inuu maarata iska iska caan ah cilmi inuu cibaado yahay cilmiga sharciga ahi waa cibaado bal cibaado keliya maahna waa min acdam alcibaadaat wa acdam alqurubaat ila allahi caza wajal cibaadooyinka alle loogu dhawaado cibaadooyinka ugu waaweyn weeyaan saa darteeda ayaa isaga iyo jihaadka labadooda waa laga dhigay laba maaratay berbar dhiga maarata ilahay ka dhigay subxaanahu watacaala ilaahay uu yihi jala wacala falowlaa nafara min kuli firqati minhum daa'ifatun liyatafaqahuu fi ddiini waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacalahum yaxdaruun ah, marka qasiimba waxaa laga dhigay barbar la dhigay isaga jihaadka cilmiga ma garanaysa inuu cibaado yahay dadka ahlu cilmiga ah qur-aanku se uga hadlayo iyo ilaahay baa markhaati ka dhigtay subxaana wa tacaala shahid allahu anahu laa ilaha illa huwa wlmalaaikatu awlcilm dadka cilmiga le sharciga ah waaa lala waxaa la barbar dhigay lagu cadfay malaaigta darajada ay maarata ay joogaan ilaahay baana maaratay markhaati ka dhigtay subxaana wa tacala kelimadiisa iyo waxdaanimadiisa marka waa masala waadixa jiddan cilmigu inuu cibaado yahay hadda adilo fara badan uma soo kaxaynayne adiladu aad bay u badan yihiin cilmigu waa cibaado qaacidadaasi waa qaacido aan isku raacsanahay soo sax maaha haddaa qaacidaa la isku raacay cibaado kasta shuruuday ku ansaxday leeda soo sax maa marka shuruuddii ku ansixi lahayd waa in laga helaa yacni waxa weeyaan cilmiga ou qofku doonayo shuruuddii ay cibaado ku ansixi jirtay waa in laga helo marta lannu cibaado kasta shuruud bay ku ansaxday leedahay haddaad qa haddaad qirtay cilmi inuu cibaado yahay waxaad qiraysaa cilmi kastaoo sharci yahay inuusan ansaxaynin shuruudii cibaadada ku ansixi jirtay in laga hela mooyaan usan qofkuna maarata ajirka helayn hadday shuruudii cibaadada ku ansixi jirtay usan lahayn waa masladas isagoo rabo marka inuu kaa inuu maaratay noo sharaxo ayuu doonaya maarata qaacidada isku raacsan oo dhiga markaasuu maaratay masalada maarata laasimkeeda waxyaalaha ka dhalanaya ayuu gelayaa mualifku raxmatullah aleyh markaasu wuxuu ku yidhi aslu lusuuli fi hadihi lxilya aslu lusuuli usuusha asalkeeda wuxuu ka hadli doonaa usuul oo akhlaaq ah ayuu ka hadli doonaa ay ku dhisan tahay akhlaaqdan laakiin shay kastaba asal buu leeyahay usuusha aan ka hadli doono akhlaaqda ah aasaaskeeda koowaad ay ku dul wareeganayso usuushaas fi hadihi alxilyati akhlaaqda tan asal waxa u ah bal walikulli amrin maya amar kastaba waxaa asal u ah amarkaasoo matluubin sharcan sharci la doonayo cilmuka waa khabarkii weyaan asluda hore waa mubtadii cilmukana waa khabarkii weyaan aslu usuuli usuusha waxaa asal u ah fi hadi cilli akhlaaqda aan ka hadlayno bal walikulli amrin matluub maya shay kasto la doonayo sharci ahaan amar kastoo la doonayo asalkiisu waxa weeyaan cilmuka inaad ogaatid biana alcilma cibaada cilmigun uu cibaado yahay inaad ogaatid weyaan cilmigaa baranaysa waa maarata cilmi sharcigaa qaadanaysa inaad cibaado ku jirtid inaad ogaatid weeyaan saan tilmaanay ay maaratay bal cibaadooyinka kugu waaweyn ay tahay aayaadka iyo axaadiista tusinaya inuu maarata cibaadadaas weynankeeda cilmiga fadligiisa iyo kutub dhan baa loo qoray anagana waqtiguna waa inugu yaryahay ma doonayno insha allahu tacala inaan kusii dheeraado laakiin qoraalka yarkaan qoray baad maarta ayaa tafsiilaad fara badan ayaad ka arki doontaa weliba cibaadada cilmiga ahi waa cibaada mutacadiya cibaadooyinku laba qaybood bay un qaybsamaa cibaado aan fardu caynka ahayn rusul cilmigu fardu cayn yahay asaga waxa wey taas iska dhaaf waa waajib ninaa salaad dukanaya salaadda inuu bartaa salaadaydu lamid zakow bixinaya zakada inuu bartaa zakaday lamid leannu zakadu cilmi la-aan ansixi mayso maaratay salaadu cilmi la-aan ansixi mayso wasiiladu waxay leedahay xukunka haayar ayay lamid tahay ma garanaysa waxad ku gaarayso haddaa weyseqaad salaad dukanaysid waxa weya weyseqaadku waajib buu kuu noqonaya maxaa yeele salaadan ansixin weyseqaad la-aan salaadaad dukanaysaa cilmigu waajib buu kuu noqon lan cilmigu salaadu ansixi mayso cilmi la-aan ibaacad lahaa sida weyseqaadka kale wa ilaa markaa iska caadiga taa waa iska sunna adoo salaad gelayn waa iska weyse karta waa iska sunna laakiin markay salaadi kuusoo gasho weyseqaadki wuxuu kuu noqonayaa fardu cayn ba kuu noqonayaa maxaa yeele salaadii ku xidhan yahay salaadii baan ansixin sidaas kale noqonaysaa wasaaishu loo cibaadooyinka loo qaado wadooyinka loo qaado ayaga waxay laxugu noqonaya shayga asalka marka cilmiga qayb baa jira fardu cayn ah qaybna waa fardu kifaaya oo waa cilmi maarata iska dheeraa dadka qaar hadday yaqaaniin dadka kale inay maarata jaahil ka noqdaan waxba aysan dhibaynin yan dadka dhan ma oran karno culimada noqonaysa eh, waxa weyaan waa masaasha dadka qaar baa la qaar khaas ah cilmigaasi fardu kifaayiga ah iyo marka laysu fiiriyo cibaadooyinka kale oo maaragtay qaasirada ah cibaadada sunnada ah oo cilmigaa ka fadli badan leannahu cibaadooyinku waxay u qaybsamaan sunnada ah oo aan markaa farducaynka ahayn imaa inay tahay cibaada qaasira oo qofka keliya ku siman nafcigeedu iyo cibaado inay tahay mutacaddiya oo gudbayso u gudbaysa dadka kale adigana waa ku anficin bini aadamkana waa ku anfacaysaa qaacidada marka waxay tahay cibaadada oo mutacadiga ah oo gudbaysa nacfigeedu binaadamka kala gaaraysa ayaa ka fadli badan cibaado maaratay oo qofka shaksiga ku kooban hadday tahay aysan farducayn aysan ahayn eh, sidaa darteed bay eh, culimada islaamku saas ay ku tageen eh, ishtiqaalka cilmiga inuu qofku cilmiga maratay barto iyo inuu maarata iska sunaysto labadooda inay fadli badan tahay cilmiga barashadooda ayay saas ay ku tageen ma garanaysaa oo cali bin abi taalib waxaa laga weeriyey inuu yihi maarata qofka cilmiga baranayaay qofka sun soonka sunnadaa sooman ee taagan buu ka fadli badan yahay ma garanaysaa abu hurayra waxaa laga wariyey lian ucallima baaban min alcilmi fi amrin wa nahyin axabu ilaya min sabciina gazwatan ayuu yihi maarata ah, dadka inaan baro cilmiga sharciga ah ayaan ka jeclahay bu i maarata toddobaatan duulaan ah, masaaisha cilmiga aan baro oo duulaankii de fardu fardu kifaayada ahay buu ujeedaa azwadii fardu kifaayada fardu caynka aan ahayn abu darda waxaa laga wada inuu yihi mudaakaratu lcilmi mudaakaratu lcilmi saaca khayrun min qiyaami leyla ah, saacad oo cilmiga aada barato sharciga ah ayaa qiyaamuleilka kafadli waxu ujeeda leannu cibaada qaasira midna qaasira midna mutacadiya imaamu shaafici wuxuu yihi raxmat ullahi caleyhi laysa shayun bacda alfaraa'idi afdala min dalab alcilm faraa kabacdi wax ka fadli badan ma jiraan cilmiga sharciga oo la dalbo wuxuu yihi ibnu wahba wuxuu yihi kuntu bayna yaday malik radia allahu tacala canhu o raximah llah imaam malik ayaan ayaan hortiisa ayaan joogay bu yiri aan kitaabkan akrisanaya muwada u akrinayay fawadactu alwaaxi wa qumtu usalli markaasaan ta kitaabkii meel dhigtay ayaan waxaan damcay bu inaan sunnaysto kitabka intuu akrinayay markaasuu wuxuu ugu yiri bu yihi ma aladii qumta ilayhi biafdala mima qumta canh ah. waxa weeyaan waxaad isu taagtay kama fadli badan waxaad ka tagtay bu yiri salaada sunada dukanaysa iyo cilmiga waxa weeyaan salaada sunada kama fadli badnayn bu ma adukada ma garanaysaa nin baa wuxuu weydiiyey imaam axmed bin xambal sidoo kale wuxuu weydiiyey maxaad jeceshaa bu ursiyaad baad igu naseexeyn laheyd ajlisu bileyli ansuk astansik aw usallii tadawucan ma kutubtaan qoraaho ma soo guuriyaaho cilmigaan qoraa habeenkii mase sunooyinkaan maaragta ayaan badsadaaho markaasi aduusan labadaba uusan samayn karin qofka qaala wuxuu yihi listinsaakika mas'alatan tatacallamu biha amra diinig lahuwa axabu ilay inaad cilmiga soo guuriso qortid oad baranaysid ba aniga ayaan maarta agteeda ga jecel badanya ma garanaysa waana qaacidadu waxa weeyaan saas u yihahde u fatwooda nusuusta way ka muuqanaysaa qur-aanka iyo sunnada nacfiga cibaadana waa nacfigeedu waxtarkeedu waa mutacaddi oo muslimiinta kale u gaaraya qofkana maarata u gaarawe ama cibaada waxay ku khaas tahay nawaafishu saaxiibkeeda ku khaas tahay cilmigu laftigiisu sunnooyinku cilmigay u baahan yihin oo cilmigu kii sixirahay weeyaan cibaadooyinka asagaa saxaya culimaduna saa darteed bay unoqdeen warahat lambiyaa nabigeenu yihi alayh sala sla alculamaau warahat lambiyaa marka ciddii dhaxalkii nabiyaasha wixii lagu gaaro shay weyn weya waad garanaysaa dadka cubaadda lama yihahdo waa warahat lambiyaa dadka iska cibaadaysta magacaabo warafat lambiya laakin culimada cilmiga xaq sharciga qaada oo faafisa oo ku dhaqanta ayaga warasat ambiya baa la nabiyullaahi daawud alayh salaam wiilal badan buu lahaa laakiin markii laga hadlay dhaxalkiis ciddii cilmiga ka dhaxashay baa la way dhaxashay ilma badan buu ka waa warisa sulaymaanu daawud baa li maarta ah, marka irfigaani waxa weeyaan waa iru lcilmi wnubuwa ayuu ka dhelay marka ag arintaa saas weyaan inaa macaashir alambiya laa nulaf suu nabigu yiri alayh isalaatu wasalaam cilmigu marka waxa weeyaan waa baaqi noqonaya raagkiisu xataa qofku markuu ku dhinto hadduu dad cilmi baray sharci ah oo ilahay dartiis u baray hadduu dhinto waa baaqi noqonaya laakiin sunadaa dukatay aday kugu simanta markaa dhimato ma khalaas markaas ayaa ugu dambaysa makaran sunadaana marka wujuudaas dhammaanteed ba waxay keenaysaa inay cibaadada mutacadiga ahi oo raadkeedu baaq noqonayo inay ka fadli badaato mualifku markaa saas buu kuleeyahayo wa slu aslu suuli aslu usuul alslu ma yubna calayhi gayru wixii wax kale lagu dhiso ayaa la yihahdaa ama ha noqdo daliil masaladan asalkeedu waa daliil baa ka binaa lmaslati cala daliil ina maslaa daliil ku dhisno ama shay maarata loo jeedoba ha noqoto maxsuus aho ka binaa lxaaiti cala ljidaar oo kale derbiga ma garanaysa jidaarkan inaan ku dhisno magaranaysa aasaas ama maaratay inaan ku dhisno oo kale mida doonto ha noqotee lakin meesha waxaa loo jeedaa usuusha oo akhlaaqigaaba meesha ujeedaa oo masaaisha akhlaaqda ay ku dul wareeganayso mualif mesha ujeeda raxmatullahi caleyh saasuu yihi aslu lusuuli usuusha asalyaalkeedu fi hadi lxilya e, xiliyatan xilyada waa kitaabka laakin waa akhlaaqdi intaa keliya xilyadan keliya maahane bale wali kulli amrin amar kasta oo matluubin la doonayo sharci ahaan sharcigu uu doono waxa wey asalka ay ku dul wareeganayso waa cilmuka inaad ogaatid biana alcilma cibaada cilmigu inuu cibaada yahay haddaa intaa qirtid waxa weeyaan waxaad qiraysaa cibaadadaana inaysan ansixin cilmiga ahi ilaa shuruudii maarata cibaadada laga helo mooya shuruda cibadana waa noo tilmaami doonaa mualifku raxmat ullahi caleyh qaala bacdu lculamaa culimada qaarkood waxay yidhahdeen sida eh, nawowi fayd alqadiirkiisa kusoo guuriyey ayaa waxay yidhaahdeen alcilmu salaatu sir alcilmu salaatu sir wa cibaadat lqalb cilmigu waa salaadii yani dhinaca hoose ee bini aadamka a ah, waxaa loo jeedaa salaatu sir waxay ujeedaa waa cibaadada ou cibaadaysto qalbiga niyaadka iraadaadka iyo doonitaanka qofku cibaadadu asalka waa cilmi weeyaan oo qalbigiisu qofku saas darteed usii caddeeye wuxuu yihi wa cibaadatu lqalb waa qalbiga cibaadadiisa weeyaan waana salaatu sir salaad wuxuu ku qalbiga cilmiga leh waa qalbiga khushuuca salaada runtaa salaadunana waa hogaansan iyo khushuuc iyo tadallul weeyaan saas baa wuxuu kusii dara wa qurbat lbail wa qurbat lbail wa qurbat lbain ayuu ku dara maarta qalbigaan markaa cilmi lahayn cilmi uusan ku jirin waa qalbi maran weya wa bilcilmi taxya qulub laabuhuna waxay ku noolaadaan oo ku iftiimaani waa waxa weya waa cilmiga weeyaan oo de cudurka jahliga iyo waxay uga baxaan waa cilmiga weeyaan iyadana lagu gaaraa darajooyinka dhaadheer qulubta waxay ku gaartaa waa saas weeyaan sidaa darteed ba imaamu daarami sunankiisa wuxuu kusoo bixiyey sanadkiisa imaam xasan basri inuu yihi imaam basri alcilmu cilmaan falilmu alcilmu cilmaani fa cilmun fi lqalb cilmigu waa laba cilmi cilmi oo qalbiga dega bini aadamka waxa uga jeedaa cilmu lqalbi markuu leeyahay maalifka meesha ujeedo weeyaane cilmiga anfaca qalbiga insaanka ee u keena khashyada iyo khawfka iyo cabsida si ilahi ku tilmaamay inamaa yaksha allaha min cibaadi lculamaa ilaahay waxaa ka cabsada culimada marka cilmigaasi oo cibaadada keenaya qalbiga inuu dukado qalbigu ma garanaysaa inuu cibaadaysto waa cilmiga qalbiga inta taabta khashyada ilaahay iyo hogaansanka alla keena weyaan cilmigaa ujeeda ma garanaysaa waana midka uu leeyahay imaam alxasan albasri raxmat ullaahi calayhi alcilmu cilmaan fa cilmun fi lqalb cilmi oo maarata qalbiga dega fadalika alcilmu naafic bu marta kaas waa cilmiga dadka anfaca weya wa cilmun cala lisaan iyo cilmi maaragtay afka keliya ah waxa weeyaan ma maqasha taxtaka la hoos waxba ma jiraan sida cilmigii oo maarata nimankii lagu tilmaamayo nabigu ku tilmaamay khawaarij oo kale cilmigooda iyo cilmigay yaqaaniin kitaabka gadgadinayaan laakiin cilmigoodu dhuunta ma dhaafayo yani hoos qalbiga ma taaba dhuuntaba hoos uma degin marka cilmigu hadduu inta joogo ee qalbigaba uusan taaban ee uusan khashye ka keenin oo uusan cabsi ka keenin cilmigaas cilmiga run tahay ma ah cilmigu qofka anfacay ma ah maarata waa mualifku waxaa sheegi raba ku ihahdo alcilmu salaatu sir oo meesha raba waa saas weyaan yani cilmigu run waa cilmiga qalbiga taabta weyaan markaasaa ilahi qur-an waxuu ku tilmaamay dadka ahlucilmiga ah khashyada ilahay meeshay ka joogaan aladiina yubaliquuna risaalaat illah wayakshawnahu walaa yakshawna axada ila allah ilahi subxaana wa tacaala kooxda culimada oo kitaabka ilahay gaarsiinayso rusushi marka laga hadlayay waa kuwa ilaahay ka baqaya subxaana wa tacaala walaa yakshawna axada ila allah ilahay mooya cid kale ka cabsanaya ma jirto marka cilmigaas waa cilmi miro dhalaya haddii uu qalbiga taabto ee aad aragtay qalbiga inuu khushuuc ka keeno ee aad ka keento cadamada ilaahay iyo weyneyntiisa subxaana wa tacaala iyo hogaanka ilaahay dushan sare dhaqanka ahi waxuu ka imaanayaa qalbiguu ka imaanaya aayati meesha ugu asalkaa weeyaan alaa ina fi ljasadi mudatan mudqa idaa salaxat salaxat jasadu kullu nabigu yiri alayh salat ida fasad fasad jasadu kullu alaa wahya alqalb ou yiri maarata attaqwa haahuna attaqwa haahuna attaqwa haahuna buu nabigu yiri alayh salaatu wasalaam war cabsidu meeshay gashaa waa meesha ayuu nabigu yiri wailaa dhaqankan kale waxa weeyaan wuxuu ka duulayaa qalbiga wixii ku jira marka cilmiga qof anfacaya haddaad aragtid huwa alcilmu aladi yalmisu lqalb waa cilmiga qalbiga taabta wey ah. marka raggii cilmiga lahaaye lumay saasuu nabigu ku tilmaamayo nabi wuxuu ku tilmaamay inuu maarata dhuunta uusan dhaafin ah, cilmigoodu qur-aanka yaqaanin taxqiruna salaatakum markaa salaadiina artay salaad waa aqiraysiin soonkiina markaa artay soonkooda soonka waa aqiraysiin laakiin yamruquuna min addiini kamaa tamruqu asahmu min aramiya nabi markuu isu tilmaamay wuxuu ku tilmaamay ma gaaray buu ku yidhi maaratay cilmigoodu dhuuntu ma dhaafo macnahed waxa uga qalbiga ma taaban khashya ma keenin cilmi oo maaratay mirihii runtaa dhalinaya maala waa cilmi aan manhajkii nubuwada aan ahayn buu nabigu ku tilmaamay calayhi isalaatu wasalaam marka alcilmu cilmaani facilmun fi lqalbi fadalika alcilmu naafic wa cilmun cala lisaan bur cilmi oo xagga carabka ah fadalika xujat llahi cala bni aadam kaasi bini aadamka unbu xujo ku yahay ku yahay mooyaane cilmigii maaratay ma ahan bu magaranaysa imam asan xasan basri raxmat llahi caleyh marka masaladaas saas ujeeda inuu mualifku rabo inuu cabiro culimada u kasoo gura saas weeyaan alcilmu salaatu sir cilmiga runta ah sharciga ah waxa wey waa cilmiga sirka hoos taabta wey doonitaanka qofka iyo niyaadkiisa wa cibaadatu lqalbina weeyaan waa qalbiga cibaado ka soo baxda oo qalbiga bislaysa oo qalbiga ilaahay ku xirta oo caqiidada saxda oo alla keliya qofku ku kalsoonaado subxaana wa tacaala keligeed cibaada uu sameeyo saasuu hoosna waxuu ilahay ugu dhawaado waxa weeyaan waa cibaadada cibaadadaas weeyaan bu maaratay cibaada oo maaratay cilmigu waa saas weeyaan wa calayhi haddaan saa isku raacsannahay wa calayhi idaa kaana alcilmu cibaadatan ba ujeedaa haddii cilmigu cibaado yahay oo intaan isku raacnay fa ina sharda alcibaada cibaadada shardigeedu waxa weeyaan ko laba shardi cibaadadu waa inay yeeshaan waxaan ku qaadanay madrasada aan ku tarbiyownay ee qur-aanka sunnada ah ina la baray cilmigu laba shardi inuu cibaado kasta laba shardi ay leedahay waxa weeyaan shardina alikhlaas shardina mutaabaca soo saa maa shardina waa inaa ikhlaas yahay iyo daacadnimo shadna waa raacitaanka nabi maxamed raaco iyo sharciga raaco haddaba cilmiguna waa sidii oo wax isku raacna inuu cibaado yahy cibaadadu marka kow shardi koowaad waxa weeyaan ikhlaas waana asalka usuusha cilmi kasta qof baranaya hadduusan daacad cilmiga ka ahayn oo ilaahay wejigiisa oon u jeedin ousan alla ku xirnayn qofku cilmigiisu alla uusan ku doonayn wejilah kusku doonayn waxay noqonaysaa cibaado burtay soo ma cibaado shardigii ansixitaanka weyda bay noqonaysaa de waxyaala kale ay ku jiraan eh, eh, eh, maarta markaasuu mualifku raxmatullahi aleyh meeshu kadhamaarata hadalka ka bilaabaya markaasuu yihi wa caleyhi sidaas hadaynu leh oo arrinta aan qaadanayo fa ida kaana alcilmu cibaada fa ina sharda alcibaada cibaada shardigeeda koowaada aasaaska ko shardiga koowaad waa ikhlaasu niyati lilah ilaahay subxaanahu wa tacaala oo niyada loo saafi gareeyo weeyaan alqurbu billah alle u dhowaanshihiisa subxaana wa tacaala dalabu lcilmi liwajhi illaah ilaahay dartiisa ulu jeedo maarata qofka inuu cilmiga u doono difaacu shariica cilmiga oo baranayo inuu shareecada islaamka ku difaaco inuu ula jeedo rafcu ljahli can nafsi naftiisa inuu jahliga uga qaado inuu ujeedo itibaacu shariicati muxamed sala allahu alay slam shareecada islaamka inuu ku nooleeyo inuu xaqa difaaco faafiyo inuu magaranaysa ka mid noqdo dadka ilaahay jecel yahay subxaana wa tacaala ducaad ilahay uu ka mid dhigo subxaana wa tacaala eh, cilmiga maarata ujeedada waa inu marka niyadaas saalixa ah qofku waa inuu caddahay qofku hadafkiisa marka u xad yahay ayuu socon karaa meesha ma garanaysa marka moolkiibaa noo sheega meeshaad ku socon lahay markaad ma niyaday ka bilaabata sheeka waa inaad leedahay hadafkaagu in waadax yahay markaa cilmiga aad doonaysa maxaad u baranaysaa xaggee baad ku socotaa oo waxaa lagaa lagaadawey marka shardiga koowaad waa ikhlaasu niya niyada inuu maarata keli yeelo u khaas yeelo ikhlaas akhlasa bimacnaa asfa waa saafi yeelay waa barax tiray cidka wax kale uma darayo shaygu ama waa saafi waa mukhlas shay la saafi yeelay ama waa maqshuush waa shay laisku dhex daray ah, marka qofku ama niyadiisu maqshuush bay noqonaysaa ama niyo khaalis bay noqonaysaa labadaas midkood weeyaan niyo maaratay qasan oo isku jirta ama waa niy niyo baraxla oo ilahay dartiisa maarata subxaana wa tacaala saafi looga dhigay marka waa inuu ikhlaas uu yahay oo saafi ay tahay niyadu niyana ma noqoto saan hadda ka hadla niya dusha sare maa niyo waxay ka timaadaa waniyatu maxa dhihi jiray culmaa dhihi jiray waniyatu imam nawas u yiri waniyatu maxaluha alqalb ah, saas baan nila waa cibaadatu sir aan leena maarta niyadu maxalkeedu waa qalbiga weeyaan meelkaa makaran kama timaado saa darteeda ayuu niyadu waxa weeyaan waa inuu saaf uga dhiga lilah subxaana wa tacaala waa liqowlihi tacaala ilahay hadalkiisa ilah uu yihi subxaana wa tacaala isagoo cibaada ka hadlay cibaadayn dhowr ka soo hadlay salaadii iyo zakadii iyo cibaadayn buu kasoo hadlay ilahi jala wacala u wamaa umiruu lama farinin dadka inay cibaadaystaan la amray lama farinin xaalad iyo wax la amray ma jiraan oo aan ahayn ilaa liyacbudu llaha ilaahay maarata inay aabudaan mooyaane wax ka lama farinin cid la amray ma jirto ilaahay cid la caabuda ma dhicinin ilahay nabina soo ma dirin cid kalena ma amrinin ilahay cid la caabud subxaana wa tacaala laakiin cid walba waxaa la amrayay ma garanaysaa annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun aniga keliya caabuda marka waxa la amray ma jiraan xasri adawaatu xasrida ilaa istisnaha iyo maada naafida ka horseyda waa min yani waxay kamid tahay kuwa ugu xooga badan xasr wax lagu sameeyo iyo qasri ma wax la amray maba jirto oo aan ahayn ila liyacbud llah ila licibaadati illah subxaana wa taala alla caabuditaankiisa mooyaane wax kale lama farinin weliba markay alla la caabudayo cibaado kasta la iskama doonaye cibaadaan qasnayn ayaa la doonaya cibaadaan wax kale ku jirin cibaado barax labaa la doonaya cibaado saafi ah mukhlisiina xaal ay barax tirayaan lahu alle addiina ay alcibaada cibaada ayuu barax tirayaan weliba cibaadadu waxa wey waa inay saafita haddii kale cibaadadaas cibaado noqon mayso okay aayaddaani marka wejhul istidlaalku diint cibaadada alla in loo barax tiro ayaa aayaddu amartay soo sax maa cilmigana maxaa isku raacda inuu yahay cibaado wabitaali cibaadada cilmigu waa inay ilaahu barax tiran tahay subxana wa tacala hadii kale ansixi mayso wejistidaalka horama inuu udaliishado taas weyaan mukhlisiina lahu diina ay mukhlisiina lahu lcibaada inay cibaada u keli yeelaan mooyaan wax kale lama farin wabitaali alcilmu cibaada wlcibaadatu yajibu an takuna khaalisatan lilahi subxaana wa tacala wailaa laa takunu cibaada cibada hadii kale ma noqonayso markaasa weli baa lagu sii daray xunafaa xalay yihiin kuwa toosan oo manhajkii raacaya wa hada huwa shart thani alkhlaasu wlitibac toosnaantu manhajkii loogu talagalay waa in cibadada ku toosanta marka waa inay yihiin intaas shuruuddaas bay leedahay alikhlaas walitibaac cibaadaan lahayn cibaado noqon mayso aayaadka kusoo arora arrintaasna aad bay u fara badan yihiin waxaa ka mid ah, waman waman yakruj min beyti muhaajiran ila llah uma yudriku lmowtu faqad waqaca ajruhu cala allah inu muhaajir ila llah qofka alla u socdo daacad ilahay u yahay subxana wa tacala aduu cilmi doonayo aduu wax khayr doonayo aduu soconayo xadiistuna aad bay u fara badanta kusoo arorta arrintaas laakiin mualifku wuxuu noo soo tusaalanaya xadiis buu maarata inoo soo tusaalayay xadiiskiina malcamalu biniya wa fi lxadiidi xadiiskii waxaa kusoo aroray alfardi ee keliga ahaa almunfarid fi abaqati saxaaba saxaabada dabaqadooda cid warisa ma jiro aan cumar ibnu khataab ahayn waaba cajiib la yaable weeyaan xadiiskaa nabigu mimbarkau ka sheegay isagoo taagan wa maca hada xadiiska ma warinin ilaa cumar mooyaan maana u saxaabadka dul sheegay cumarna nabigu mimbarkaa ka maqla bu kuleeyay o yidhi maa garanaysa sidoo kale cumar ibn khadaab laftigiisu mimbarkau ka sheegay xadiiska laftigiisa calqama mooyaane cid kalena kama aysan ma garanaysaa warin cumar kama aysan warinin ah. calqama laftigiis cid aan maxamed ibn ibrahim ahayn kama aysan warinin maxamed ibraahimna yaxya ibnu saciid mooya cid kale kama warinin dibadeed yaxya ibnu saciid ayaa toddoba boqol iyo wax ka badan ay ka wariya markaasoo faafay maarta marka xadiiska wuxuu rabaa xadiis fard si ku yidhaahdo saas bu ahayd oo dabaqaadkiisa dabaqa kamid ah dabaqooyin kamid ah ayaa mid mid xadiiska loo wariyey marka xadiiskiiba waxaa ku sugnaaday alfardi almashhuur ee caanka noqday caan baxay bacdi shuro weyn gaaray xadiiska ayaa can amiir lmuminiina muminiinta hogaamiyahoodii laga wariyey cumar ibn khaaab radia allahu tacaala canhu waxaa la yidhi ciddii amiirulmuminiin lagu magacaabo cumar baa ugu horreeyey cumar ibn khaaab radia allahu tacaala canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala nabigu wuxuu yihi inama alacmaalu binniyaat acmaasha dhammaanteedi camali waa niyo walikulli imri'in maa nawaa maadaama camal kasta niyo u baahan yahay qof walba wuxuu niyeysta buu leeyahy xadiiskaas uma fasira fiican tafsiira dad baa ay jira maa inama alacmaalu biniyaat in la yihahdo camal kastaba oo qofku qabanayo niya u baahan yahay camal ma dhacdaa qofka uu sameeyo ama fal uu sameeyo automatic waa yartaha camalka u dhaco haddaan rabaadda biyahan ina cabo waa in horta maskaxdii kusoo dhacda biyo ina cabo laakiin ma arkayo gacantu inta kacda iska soo qabsatay anuu cabayo ma ma dhacays soo sax fal kasta qabanayso waxaa ka horeeya inay maskaxdu amarsiido ama magaranaysa qalbigaa kusoo dhacdo waana ni wax loo jeedo fal kasta wax u baahan wixii niya la ka dhaca bini aadamka meelo gaaraha jirta yar yar ah oo niyad la-aan dhacda hadday taas soo dhacdo waxa weya waa shay waxaa la yihahda laa iraadi bay lagu magacaaba haddaa jirkaa qayb kami iska dibaaxido waa dhici kartaa adigu aadan maaratay garanaysa dibaax ma garanaysa dhadhaqaaq jirkaa marka maxaa la yihahdaa jaraynta meel baa xooga yar baa saas ku ohanaysa jareys caadiya ma aha dadku qaar baa waxay kuleeyihiin malkumud baa taabtay wax jira maaha jinaacda ma aha may jirka meelaha iska iskaga dhehaysa iska ka dhehaysa aadan ogeyn wax ku dhacay adigu marka mas-uul ka mati neefka marka gowraco kale ha sax weeyaan saas ma garanaysaa almuhim waa nooc shay laa iraadi ah adigu ma garan karaysa hingado kala kamid markaa hingonis ma awoodi karis iska mala celin karti laa iraada weeyaan waxaan ujeeda faral qaar laa iraada waa dhici karaysaa dhagax haddaan kugu soo tuuro adoo gambada arkay leanna wa ma garanaysaa falka toos baad uqaadanaysaa go-aanka waxaa maskax soo mari mayo an soo mari dhagaxa kaga soo hormari hadii ma maskax loo sugna waa ilahay waxuu noogu talagalay subxaana wa tacaala laakiin asalka amal kasta insaan qabanayo waxa weeyaan waa marka hore waa inuu niyad ka yimaado hadday marka laga maarmaan ay niyadu noqotay fal markaad qabanaysa waxaad niyeysatay baad leedahay markana buu leyahy alayh isalatu wasalaam wainamaa likulli mriin maa nawaa marka qof walba wuxuu leeyahay wuxuu niyeysta maarta ah, taasaa ka fiican lagu fasiro xadiiska inama alacmaalu biniyat inamaa tasixu acmaalu biniyat in la yihahdo acmaashu niya ku ansaxdaa wa inamaa likulli mriin maa nawaa waxay noqonaysaa tikraar hadalka soo celiy ay noqonaysa markaas laakiin haddaan nidhaahno ma dhaco camal basiis dabeeciya inuu niyad leeyahay mooya qofal ma samayn niyada-aan saa darteed qofku wuxuu leeyahay wixii uu maarata sameeyey niyad ku sameeyey bu wainamaa likulli mri maa nawa wainamaa likulli mri maa nawaa wajhu istidaalku waa saas weeyaan qof walbaba wuxuu cilmiga markuu doonayay ou niyeystay buu leeyahay qofkii alla wejiisa ula jeeday iyo qofkan maarata ilahay wejiisa ula jeedin subxaana wa tacaala qof walba waxaa loogu qaabanayaa sida asaga u niyeystay ilaa xadiiska akhirkiisa markuso arorto arrintaas ilaa akhir xadiis fain faqada alcilmu haddaan isku raacna intaasi masalo sugan ay tahay fain faqada alcilmu cilmigu hadduu marka waayo dhinacii salbiga ijaabi waa saas wey dhinaci markaan aan rogno dhinaca kale oo salbiga fain faqada alcilmu cilmigu haddii marka uu waayo ikhlaas niya niyadii saafigaed hadduu hadduu hadduu waayo sida inaan ilahay wejigiisa loola jeedin weeyaan sida ma garanaysaa qofka inuu mansab ku gaaro waxaa arrintaan khatar ay ku tahay dadka doonaya ku shaqaystaan cilmi jaamacadaha ay dhigta iyo kuliyooyinka waxa weeyaan cilmi waxu baranaya inuu qaali noqdo oo ku shaqaysto cilmiga waxu baranayaa mansib inuu ku gaaro cilmi asalka masaladaas masale khatiir ah weyaan ma garanaysa khatar ah qofku waxa weyaan wix alla ku siiyo alla ku keenay laakiin waa inuu cilmigu ikhlaas iyo daacad inuu yahay wey ilahi loola jeedo subxana wa taala cibaadadan waa cibaado inuu qurbo leedahay marka hadday culumta oo cibaada ah shuruudan bay leedahay laakiin culumtan cibaado ahayn sida maalan engineer buu rabaa inuu noqdo taas waxa weyaan marka hore addunyadu niyeysan karaa doonayo leanna cibaado maa cilmigiisu bacti ah hadduusan markaa dhinaca kale oo maarata dadka ka anfaco uusan uga jeedin laakiin culumta alla loogu dhawaado oo qurbaha ah culumta sharciga ah qofku waa inuu ilaahay ula jeedo subxaana wa tacaala waa inuusan masrna ku doonin waa inuusan ma garanaysaa shahaado ujeediisu aysan ahayn waa inuusan ma garanaysaa jaga ahayn waa inuu ilahay cibaado ugu dhawaanaya noqdo subxana wa tacaala marka haddii ilaahay wax kale kugu daro de wax ilah ku sii wey oo waa la ogolyahay shayga aad ilaahay u cibaadaysanayso baxtiga allaa siido wixii miro kaaga yimaado ama nacfi adduunye ah laakiin ayada aadan ujeedinin adugu waa la ogol yahay sida ninka xajinayo kale niyadiisu inuu xajiyo weeyaan laakiin haddana mamnuuc maa ah. inuu kasoo ganacsado xajka inuu maarata masaajidka u yimaado salaad uu ku dukado ujeedadiisu weeyaan laakiin hebelna inuu kula ballamo waxba mushkilaa ma laha waa in lakin niyadu keliya niyadu ay tahay marka hore ilahay maarata in ugu dhawaado subxana watacaala ama cibaada u yimaado wixii khayr usoo korba kale usoo raaca waxba mushkila mala masaalixda kaloo jaanibiga meeshaan oo kale ayaa marka muhiim tahay fain faqada alcilmu mualifku uu leeyahay raxmat ullahi calayhi hadduu cilmigu waayo ikhlaasa niyada ikhlaaskeeda hadduu waayo oo niyadii meesha ay ka baxdo oo aan la ula jeedin oo sharciga inuu maarta ilaaliyo oo rabiga inuu raaco iyo diinta u gargaaro oo daaci u noqdo oo khayrka u faafiyo oo ilaahay ugu dhawaado oo hadduu meesha ka baxdo ee masaalix kale ay galaan inuu mansab ku gaaro inuu dadka ma garanaysaa kacaan baxo inuu ujeedooyin kale ay maarata ay meesha yimaadeen intaqala waa ka guurayaah waa ka tegayaa cilmigu min afdali aacaat daacooyinka alla loogu dhawaado waxyaala alla loogu dhawaado kuwa ugu fadliga badan ayuu ka guurayaahu ka tegayaahu wuxuu u guurayaa ilaa axadi lmukhaalafaat macaasida kuwa ugu xun buu noqonaya maarta oo isu bedelay ah. maxaa sida kale ugu xun waana suntiis weya dhammaanteen waa taqaaneen xadiiskii abu hurayra oo imaamu muslim saxiix oo kusoo wariyay nabigu ku sheegay saddexda ugu horeyso dabka naarta lagu shido maalinta qiyaamada nin caalimaha ka mid a ah. ah. cilmigiisu waa badbaadin lahaa ninkaan hadduu ilahay wejiis ula jeedo laakin maalinta qiyaamada wuxuu kamid noqonaya ciyaadan billah dabka saddexda naarta jahanama lagu shido dadka almuwaxidiinta baa loo jeeda waan gaalnimada ku dhiman saddex baa ugu horeynaysa nin caalim ah iyo nin maarata maalqabeen ah iyo nin maarata mujaahid ah saddexdooda ugu horeynaya mid walboo kamidana camalkiisu waa min afdal acmaal buu ahaa laakiin maxaa keenay inuu naar geeyo wuxuu waayey ikhlaaski markuu ikhlaaskii waayey wuxuu noqday min axad lmukhaalafaat taas mualifku leeyahy yani dembi kan uxun buu noqdo naar ukaxeeyey magaranaysa oo ikhlaaski daacnimada waayey marka cilmigu hadduu waayo ikhlaaska waxa weeyaan cagsi buu noqonaya ah, dabagediisku meel tegaya maganaysa meeshii sharaf u kalahay wuxuu noqonaysaa meel oo maarata khasaaro iyo xinu qofku gaaro maalifka ma arrintaas u tilmaamaya fain faqada alcilmu cilmigu hadduu waayo ikhlaas niya niyada maa garanaysa ikhlaaskeeda hadduu waayo bal nabigu wuxuu kasii tegay maaragtay meel ka waaweyn buu tegay inuu yihahdo qofka ilahay darsi ula jeeda xataa jannada odeegeeda arki maayo nabigu gaarsiiyey alayh isalatu salaam fain faqada alcilmu cilmigu hadduu waayo ciyaada billah ikhlaas niya niyada saafinimadeeda intaqala wuxuu ka guurayaah ka tegayaa min afdal aacaat dacooyinka ugu fadliga badan buu ka guurayaaho ilaa axadi mukhaalafaat macaasida mukhaalafaatku waxa wey khilaafka xaqa la khilaafo waxyaalaha maata ilah lagu khilaafay subxaana wa tacaala oo lagu khilaafo diinta lagu khilaafay oo maata macaasida u jeedaa kuwa ugu xun buu noqonaya axad u degsan meesha ugu hooseyda mukhaalafooyinka ugu liita buu noqonaya oo cagsi cagsi daalika ayuu noqonaya makaramsa waan gartay nacam markaas wuxuu yihi walaa shayun shay ma jiro yuxatimu lcilma cilmiga burburiyoo baabiya yuxatimu lcilma yuziilu barakata alcilm shay cilmiga ka qaada barakada ma jirto saas ujeedaa cilmiga burburiyaa ma jiraan oo mithlu riyaa istususka oo kale ah xukaale wuxuu riyaha kusoo qaatay inuuna tusiyo markuu cilmigu aan alla wejigiisa loola jeedin qayb mid a ah. adaabta halkaa dhici karsa ilaha wejiga loola jeedin qaybaha u waaweyn waxaa kamid ah oo cilmigu galo isususka mithlu riya riyaa waa master min raa-a waa istusay wax lagaa sheego yani waxa weeyaan waa caalim lagu yihahdo oo ninka aqoon badan ah la yihahdo oo ma garanaysaa dadku waa ku ixtiraameen oo Eh, ma garanaysa calaamadu leeyahay eh, qofka maarata isku daacad usan calaamadu leeyahay culimo ay tiriyeen lagu yaqaano ma garanaysa almuhim riyaha oo kale isuskoo kale wax cilmiga barakada ka qaado lamid ah ma jirta buur maarta riyaha marka laba qaybood u qaybiyey mithlu riya walaa yuxatimu alcilma mithlu riya riyaa ashirk aw riyaa ikhlaas labaas u qaybiyey isususka eh, oo ah midna riyaa shirki buu bixiyey shirkiga isususkiisa isusus kasta riyaa kasta xaqiiqatan waa shirk ima shirku lasqar waqad yakunu shirka alacdar ah, inuu shirki yar yahay iyo shirki weyn ya shirkiga waxaan ujeednaa diinta uga bixi maayo laakiin waa dembi aada u weyn weyaan haduu maaratay ilaahay dartiisa u sameynaa wixii u sameyn lakin alla qof mudadan waa istusaya marka waxa weya riyaa riyaa shirki weya oo tu salaad dukanayo salaada marka hor salaada galay ilahay dartiis u galay laakiin hebel baa kusoo ag dukaday markaasuu wallahi salaada uqurxooleysay maarta hebel ninku salaad fiican ahay yihahda marka asalku waxa u dukanayay ilaahay subxaanau watacaala laakiin shaydaan baa qalbigiis wax kusoo tuuray qofkaas marka shaydaan qalbi wuxuu kusoo rido laba on midkood weyaan inuu iska difaaco ou shaydaankaas iska celiyo ou la dagaalamo kaasi waxduu kala dagaalamo ajir buu ka helaya wladiina jahaduu fiina lnahdiyanahum subulana kamid mujaahadu sabi wax laga doonay wey nagu arkay shaytanku saas toosan kara qofna waxa weya waa qof istususkaas maanta kusii socday cibaadadii kusii socotay sida saxiix hadduu cibaadada halka ku tago saas waa buraysaa ajirka heli maayo waxay noqonaysaa riyaa shirki bay noqonaysaa sida ilahay maanta qiyaamo leeyahay ana aqna shuraka can shirk faman ashraka maciya gayri taraktuhu wa shirka ilahay waa hodon cibaadada cid looguma daro cidii marka cid ilahay baa ugu darta maanta qiyaamada ninka isu tusaysa halku abaal marya leey marka riyaadaasi waa riyaa shirki lakin waa shirkaas waa shirku asar riyaha shirkiga kale waxa weeyaan riyaa ikhlaas buu u bixiyey mualifku raxmat ullahi caleyhi ah, laba u kala qeybiyey inkastoo mid kastaba uu yahay riyaa shirki midna waxa weeyaan waa midka daacadnimada gala qofka daacadnimada socodhiba bimacnaa aasaaska cibaadada marna waxa weyaan asarka lagu aasaasa taas waxa weeyaan waaba shirki qad yakun shirku akbar noqon ma garanaysa sida munaafiqiinta kale walaa ya'tuuna asalaata ila wahum kusala walaa yunfiquuna ila wahum kaarihuun eh, yuraauna annaasa walaa yadkuruuna allaha ila qaliila marka riyaasi waa riyaa shirki weyaan oo shirku akbar ah nifaaq buu galay oo munaafiqiintu cibaadooyinka dukanayaan dadka istusayaan mooyaan daacad kama amana aaminsan qofna waa qofka muslimka ah laakin shaydaanku qalbiisa wuxuu kusoo tuuray labadaas buu mualifka u kala jeedaa labadooda ay u egta maarta inuu ukala jeedo magaranaysa midna u bixiyey riyaa shirk midna riyaa ikhlaas xagga ikhlaas uu galay oo qofka diinta ka saari maayo midna waxa weya waa riyaa shirk oo ma garanaysa inkastoo ausan jirin ariyaa oo aan ah shirki ayn ma jiro sida ma garanaysa nabiga ka sugnaaday alayh salatu slam si saxiix ah akwafu maa akhaafu calaykum ashirk askar buu nabig ku yidhi alayh salatu salaam ah, waxaan ka waxa ugu weyn aan ka baqayaa waa shirkiga yar buu ku magacaaba markaasay nabigu ku yidhahan waa maa huwa shirku laskar ya rasulla qaala alriya nabigu istusku marka ku sheegay marka riya kulluhu shirk laakiin shirkigiisu ayaa kala duwan mar waxa weyaan shirki weyn buu gelaya hadduu la socoto aaminaad oo ay la socoto maaragtay inuusan ilahay keliba cibaadada siin subxaana wa tacaala ciddaan oo maarata istusayo oo marata cibadada wax ka siiyo ama wax lamid a ah oo kale marata u daro ama waxa weya asqar buu noqonayaha wixii shaydaan kusoo tuuray markaas ee uusan maaratay uusan caqiida iyo aaminaad ka ahayn almuhim waxay doonto noqoto cilmiga waxaa burburiya oo keena alla inaan loola jeedinin waxa weeyaan waxaa kamid ah arriya walaa shay-un shay ma jiro yuxatimu lcilma mithlu riya riya mithlu riya riyaai shirkin riyada horaan ka bedelaynaaho saas uwas dhigaynaaho mithlu riya ay mithlu riyaai shirkin aw ikhlaasin mithlu riyaa ikhlaas wax lamid oo maarata cilmiga burburiya ma jira wa mithlu tasmiic walaa yuxadimu alcilma mithlu tasmiic cilmiga wax burburiya ma jiraan oo mithlu tasmiici ismaqashin ah mithlu tasmiic walaa shay yudhibu barakat alcilm mithlu tasmiic tasmiic waa weeyaan bian yaquula inuu yihahdo oo kale weeyaan musamican gayrahu yani dadkaas oo ismaqashiinaya ayaa wuxuu oranaya calimtu kada waxafidtu kada wacalimtu waxafidtu ah, saas kale inu yihahdo qofka ma garanaysa yaquul waxaa dhici kara inuusan afka ka oran laakin haddana maarata laga fahmi karay inuu yidhaha si saraaxatan ku yihahna waa dhici karaysa qofku marka ay ka muuqanayso inuu yahay dadka ismaqashin wallahi intaasoo masaa-il aan naqaanaho intaasoo kutub baan xifdinayo intaasoo magarasaan baranayo ah, dadka waxa weeyaan waxyaala lamid ah ereyadaas oo kale oo kutusinaya daca la-aanta iyo dadka maratay inuu samaysto suuq suuq inuu samaysto ma garanaysa barbaganda inuu faafsado tusinaya waa daacad la-aanta kamid ta tasmiic baa la yihahdaa nabigeenu se ka sugnaatay alayh isalaatu wasalaam inuu yihi man samaca samaca allahu bihi waman raa raa allahu bihi buu nabigu yiri alayh salatu salaam qofkii dadka ismaqashiiya ilahayna maaratay waa laynkiisu qarxiya maanta qiyaamada ilahay baa dadka maqashinaya inuu beenlow yahay inuusan daacad ahayn ayaa ilahay maqashinaya dadka maalinta qiyaamada dadka qofka adduunyada susana ilahay baa maaratay tusaya dadka ma garanaysa maalinta qiyaamada oo waxa weyaan laynkiisa la qarxina loo jeeda amaam alashaan dadka hortooda lagu fadeexeynaya maalinta qiyaamada saas marka arrintu xaqiiqadu waa saas weeyaan wa calayhi wa calayhi idaa kaana alamru hakada weyan fa idaa carafta maa dakarnaa waxaan soo sheegnay haddaad garatay wa calayhi ereg saas u qabanno falzam ayuha aalib faltazim ya faltazim laazim ayuha aalib atakhalusa faltazim atakhalus waxaad caado ka dhigataa oo laasimtaa atakhalusa inaad ka takhalusid iyo bilmujaahada yani waad kaaga baahan tahay dagaal iyo nafta shaydaanka iyo nafta dagaal la geshid ka takhallus min kulli maa yashuubu niyatak wax alla wixii niyadaada barxaye waxa weyan ka takhalus ah, niyadaada saafi galee ah, laazim wadadaas falzam falzam atakalus w faltazim faltazim laazim atakhalusa bilmujaahada inaad ka takhalusid adoo mujaahado samaynaya min kulli ma shay dhammaantiis oo yashuubu barxay ama dhex gelaya niyataka niyadaada fis oo marka wax alla wixii niyadaada dhex gala maaratay ka takhalus buu mualifku leeyahy raxmat ullahi caleyh ah, waa inaad iska baabiisa waa inaad ka hortagtaa waa inaad maarata daaweysaa eh, niyadaada gelaya niyadaada oo ku saabsan fi sidqi alab cilmiga sharciga dalbitaankiisa daacnimadeeda ah, wax alla wixii cilmiga sharcigaa ah inaad dalbayso alla wejigiisa daacnimadaas kaaga hor imaanaya ama kaa barxa waxa weeyaan ka takhalus buu leeyahy marta iska saafigare tahdiib nafs tarbiyat nafs taskiyat nafs sia qur-aanka isticmaalo waan garanaysaa waladi bacaa fi rasul yatlu alayhim ayaati wayuzaki taskiya ubaahanta naftoo la dahiro ma qad aflaxa man zakaha waqad khaaba man dasaha waa yahay marka ku dadaal bowri inaad wax al kaa dhex gala niyadaada oo soo gala fi sidqi alabi alab cilmi sharc cilmiga sharciga dalbitaankiisa niyada ku saabsan oo saafiga ah wax alla wixii kaasoo dhex gala iska saafi gale iska daawey cudur weyn cudur iska daawey haddaad cudur maaragtay isku daydo oo kugu faafa kugu xidaysana way adag tahay qofku laakiin haddii ou intuu yar markuu bilawga yahay arko shaygu cudurkuna cusub yahay hore uu iska daaweeyo ee u saafi yeelo isxalo waa sahlan tahay inuusan cudurku ku maaratay ka baxo lakin hadduu cudurku kugu xadidaysto oo caado ku noqoto waxa weyan waa adag tahay inaad maaratay ka takhaluso aad ba adkaanaysa marka tusaale noo samaynayaah ma aladi yashuub fi niya cinda alab alcilmi su-aal baa imaanaysa maxay yihiin waxa ay suurtagal tahay inay niyadeyda galaan ama ay barxaan cilmiga markaa doonayno riyada waa shan sheegay tasamucna waa noo sheegay wadooyin kale noogu sheegay ka xubi alabi wadalika mihaali ka xubi uhuur waa inaad muuqato aad jeceshoo kale weyaan ka xubbi duhuur ah. inaad maaratay adigoo kaliya faraha lagu tilmaamo dadka kale aad ka muuqatid oo aad jeceshay weeyaan ka xubbi duhuur xubbi duhuur xub lburuusi cala annaas inaad maaratay fikradaada iyo araadaada iyo lala yaabo oo kale weeyaan watafawuqi wa ka xubbi tafawuq inaad dadka cala alaqraan dadka kula da-daada ah aqraanu lcilm ama cilmiga kula darajo noqdeen ama maaratay da-da iyo waxbarashada kula joogeen dadkaasi inaad maaratay ka socnaato inaad jeceshahay oo kale weya wa ka xubi tafawuqi cala alaqraan dadka kula nooca kula da-da inaad maaratay ka sara marto inaad jeclaatid weya marka wuxuu ujeedaa qofka istususka iyo magaca iyo shuhrada iyo shahwada maaratay khafiga qaba ay ujeedaa laakiin qofku ka waran haddii uu maaratay akhraantiisa dadka la da-da ah ama la leebalka ama la mustawaha ah ayaa wuxuu rabaa maarata intuu dadaalo inuu ka hormaro isagoo daacadna ilahay u ah subxana wa tacaala taas mushkilo ma laha shaygu hadduu aakhira la xiriiro mushkilo ma laha hadday cilmiga adduunyada tahayna waxa weya inaad tafawuq samaydo oo maarata cilmiga ku dadaashid oo saacada baan soo jeedid oo saaxiibadaa ka hormar tiraado budaa kale mushkilad ma laha lakiin hadda mualifka dhinaca jeeda waxay tahay waa xagga shuhrada iyo magac sheegashada iyo adduunyada uga jeeda iyo qofka maaragtay xagga ictiraamka uga jeeda wailaa dhinaca inuu qofku dadaalo qof walba qof walba tanaafus la sameeyo xagga aakhiro waxa weya waa loo baahan yahy fi dalika falyatanaafas ilmutanaafisun waxaa kamid a ah xadiiska shaykheynka ay soo wariyeen bukhaari iyo muslim xadiiska cabdullahi bni cumar ayaa wuxuu yihi nabigu alayh salatu slam sa wuxuu ku yidhi geedaha ina min ashajari shajaratan laa yasqudu waraquha geedaha geeda aan caleentu ka dhicin baa jirta waina wainaha mil muslim muslimkay tusaale u tahayoo faxadithuunii maahi ii sheega waxay geedaas tahay markaasuu cabdullah wuxuu yihi fawaqaca annaasu fi shajar lbawaadi dadku waxay bilaabeen inay ka fikirayaan geediha baadiyaha ka baxa ay maarata dadku bilaabeen qof walba maskaxda ku qabanayo qaala cabdullahi wawaqaca fi nafsiha anaha nakla laakiin anaga nafteeda waxaa galay buu yiri cabdullahi bn cumar inay geed timireed tahay ah, geedkan caleemuhu ka dhicinin fastaxyaytu waan xishooday inaan nabiga maaratay inaan usheego sababto ah abubakar iyo cumar iyo saxabadi waa waynan meesha joogay uma qaaluu waxay ihahdeen saxaabadu xadinaa maa hiya ya rasuul allah ilah rasuulkiisu waxay tahay inoo sheeg faqaala hiya nakla nabigu wuxuu ku yiri waa geetimiraadka fadakartu dalika licumar cumar baan usheegay abiis ayuu usheegay faqaala wuxuu ri an takuna qulta hiya nakla axabu ilaya min kada wa inaad sheegto ayaan maaratay intaas intaas ka jeclaan lahayd nabigu hor usheegta alayh salatu salaam waxaa markaa noocaas oo kale oo qofka xikmad alla siiyo cilmi siiyo ma garanaysaa inuu ku dadaalo waxba mushkila ma laha laakiin waxaa wadda uga inuu qofku aqraanta ka sara maro asagoo dadka kalena liidaya naftiisana la yaaban maarta ah, tacajub binafsihi waa noocaas buu ujeedaa ama qamd nnaas watacajubu binafs fayakunu muxaram marka waa diiday saas weyaan o leeya atafawuqu cala aqraan iska ilaali xub uhuur inaad muuqato keliya inaad jeceshahay iyo atafawuq cala aqraan dadka kula dada ah am kula dada cilmiga ama siniga ah inaad had jeer ka sara marto oo maarata ka xaq yeelato oo ma garanaysaa iyo wajaclihi jaclihi ka dhigitaanka oo kale weeyaan cilmiga laga dhigto sullaman jaranjarooyin lagu gaaro liaqraadin wa acraad dano adduunyo lagu gaaro ah, liaqraad jamcu qaradin sida jaaha oo kale iyo wa acraadin in lagu gaaro yani adduunyo jamcu caraadin ka acraad alxayaati dunya adduunyada badeecadeeda iyo waxyaalaha liita in lagu gaa inaad ku gaartay cilmiga maarata inaad isticmaasho iska iska ilaali maarata janjarada ku gaari ina kale wajacli sullaman liaqraadin wa acraad aqraad waa badanta danooyin gaar ah danooyin adduunyo iyo acraad alxayaati dunya adduunyadan maaratay nolosheeda adduunyada ah inaad ku gaartid oo nolol adduunya ku gaartid kaasoo min jaahin ah madaxnimo ayaad doonaysaa cilmiga ku gaartid min jaahin aw maalin min maalin xoola aw tacdiimin ama weyneyn lagu weyneeyo aw sumcatin ama maarata halagaa sheego ha lagu yiraahdo sumcad inaad yeelatid aw darabi maxmadatin in lagu mahdiyo aada doonaysid aw sarfi wujuha annaas aw sarfi wujuuha annaas ilayk dadka wajiyaalkoodu adiga xaggaaga inay usoo jeestaan ayaa doonaysaa ma garanaysa dadku adiga ay ku qiimeeyaan aw sarfi wujuuha annaas ilayk hadduu markaa wejiyada dadka inaad agga ilaahay xaggaaga usoo jeesataad doonaysaa ah, dadku adiga ku ammaana marka intaas waa aafaat weya aafat ljiah aafat lmaal aafat tacaadum aadafat sumca aafat maxmada aafatu sarf wujuuha annaas waxa way dhamaanta waa musiibo wey ah, cilmiga laguma gaarona intaas ma garanaysaa waana akhlaaqiyaadka xun bay kamid yihiin qofku inuu cilmiga u doono artaa maaha ama haddii qofka ilaahay cilmiga baro ee u ba yahay wax caado ah qaacide ah qofka daacadda ah asagaaba cilmigiisa ayaa qofkana ilaahay baa dadka maarata jeclaysiiya cilmigiisna ilahay waa barakeeya laakiin qofku markuu daacad noqon waayo cilmi kastau leeyahay cagsi dalika lagu dhaqmo cilmigiisu miro ma keeno dadkana maaratay khayrka uma hogaamiyo oo meer ma taabto saa darteed baad arkaysaa nusuustu in arrintaa kusoo aroortayo qofku hadduu camalka ilaahay dartiis u sameeyo ilaah qalbiyaalka dadka wanaag buu u ridaa waana lagu farxaa markaasi fadligaas hadduu gaaro asagoo daacada waxay ka naysa qul bifadli illah wabiraxmati fabidalika falyafraxuu huwa khayru ma yajmacuun oo nabigeena waxaa ka sugnaaday alay sala slam abu dar ayaa wuxuu weydiiyey nabiga weydiiyey wuri ama nabiga la weydiiyey qofka khayrka sameynaya oo ilaahay dartiis u sameeya oo fa yaxmaduhu fa yaxmadu nnaasu caleyh dadku ay ku ammaanaan qaala wuxuu yihi tilka caajilu bushra lmumin buu nabigu yihi alayh salatu slam imam muslim baa soo saaray xadiiska taasi waa muuminka bishaaro loosoo dei loosoo maarata loosoo dedejiyey maxaa yeeley qofku hadduu jeclaado ilaahay subxaana wa tacala ikhlaas uu siiyo dadkana ilahay qulubtooda loo soo jeediya imaam maqdesi kitaabkiisa mukhtasarka markuu ka hadlaayay ayaa wuxuu masalada soo kacay wuxuu yihi almadmuumu dalabu linsaani shuhra waxaan la ogolayn waa qofku inuu doono cilmigiisa ku doono caanbaxa inuu caanbaxo maarata ku caanbaxo magaranaysa dadka agtooda amaa wujuuduha min jihat illaah amaa qofku inuu iska helo ilahay xaggiis daacad buu yahay ilahay baa dadka kusoo jeedo caan bixiyey min gayri alab insaan falaysa bimadmuumin ayaduma xuma wax loo diidayo maaha ayra ana fii wujuudiha fitnat cala ducafaa xataa taas joogitaankeed jiritaankeeda dadka taagta daran fitnay ku tahay buy maarta inay ku fidnoobaan ayaa dhici karta buy maarta dadku ay ku fidnoobaan arrintaas oo iska qofka oo ku fidnoobo saa darteed baa cibaadooyinka aan qabanayno qaarkood shacair muuqata weeyaan qaarna waa qarsoon yihiin marka koox cibaadooyinka muuqata wixii muuqda ee qofku alla ula jeedo daacaad ula jeedo waxba maaragtay ma dhibayso ma garanaysaa waxba ka dhibi mualifku wuxuuna leeyahay raxmat ullahi caleyh faina hadihi midatan caahooyinkan musiibooyinkan aan sheegnay oo sumcada iyo wixii lagu cadfay ah qofku inuu maaratay sumca iyo u doono wixii lamid ah caahooyin weya waa cuduro weya musiibo weyaan hadihi alcaahaat faina hadihi midatan oo musiibooyinkaa iyo wa amhaalaha faina amhaalaha saasaa loo kor raba waxay maarata meesha ku cadfan tahay faina haadihi wa amhaala midatan iyo waxa lamidih idaa shaabat niyata niyada hadday ku qasanto ay dhex gasho ay ku baraxanto afsadtaa way fasaadinaysaa niyaday galeen xoolo doon sharaf doon magac doon waxa weeyaan dadku a ku ixtiraamin majaalista looga ka kaco ciddii maaragtay noocaasi ay dhex gasho niyadooda afsadtaha niyadaasi way fasaadinaysaa wadahabat barakat alcilmi cilmigana barakadiisana way qaadaysaa bui ma garanaysaa ah, cilmiga barakaday ka qaadaysaa sida nusuusta kusoo aroortay ma garanaysaa garanaysa ah, walihada sidaa daraaddeeda eh, naam hada sidaa daraaddeeda ayaa yatacayanu calayka waxaa waajib kugu ah aalibcilmigo an taxmiya inaad ilaaliso niyatika niyataka niyadaada inaad ka ilaalisid min shawb iraadati doonitaan inay dhex gasho ligayr illahi ilah cid aan ahayn ah, cid aan ilaahay ahayn niyadaada ha u jeedin waxaad ogaataa makhluuq waxba ay kuu qaban karaan ma ma jiraan maluuq waa makhluuq waa aday mid yihin hadday ku ammaanaan iyo hadday ku caayaan hadday kor kuu qaadaan hadday hoos kuu dhigaan waxay ku anfacayaan ma jirto ah. qof waxaa loo baahan yahay inuu biniadam ku arko sida taksi oo kale ah. gaararkiisa ma garanaysaa boodb waxba u tiri karaya malaha marka daalibulcilmiyo fi ariiqika ila lcilm waxa weeyaan laabudda an takuuna niyatuka khaalisatan lilahi caza wajal wa inuu qofku ku xiran yahay ilahi subxana wa tacala san kala jeclay aadamka waxay doonaan ay noqdaan wahadii qofkaas qofka liibaanaya weyaan raaxaysanaya walihada sidaa darteed yatacayanu calayka waxaa waajib kugu ah oo fardocayn kugu ah an taxmiya niyataka niyadaada inaad ilaalisid ah, an taxmiya niyatak inaad maaratay niyadaada aada ilaalisid aniya taxtaaju ilaa ximaaya ah, inaad ilaalisid min shoob iraadati duunitaan inay dhex gasho ama ay ku qasanto liqayr illahi ilahay cidaan ahayn bal wa wataxmil xima maye waxaad ilaalinaysaa niyada gaararkeeda ilaali ah, xima niya oo xima shay wa xawla wasaaisha iyo qalabka ku gaarsiin karay ayaad ilaalinaysaa ka ilaalinaysaa sida maaratay xadiista kusoo aroortay imaamu daawuud iyo ay soo saareen tirmidi ibnu maaja iyo nabigu inuu yihi man tacallama cilman mima yubtaqa bihi wajhullah laa yatacalamuhu ila liyusiiba bihi qaradan min addunya lam yajid carafa aljanna yowma alqiyaama nabiguna alayh salaatu wasalaam qofkii wuxuu nabigu leeya cilmi barta cilmigaasoo ah midka ilahay wejigiisa loola jeedo cilmigaan wejiga alla loola jeedin buu ka saaraya cilmiga adduunyada oo kala baxtiga ah ma aha cilmiga sharciga ah oo alla wejiga lagu doono qofka barta isagoon wax kale ka doonin adduunya u socdo ilaa liyusiiba bihi caradan min addunya badeeco adduuny adduunyana ku gaaro buu doonaya mansab iyo wixii kamid a qofkaasi nabigu wuxuu leeyahy alayh salatu salaam jannada odeegeeda ma hela buu leeyahy alayh salatu wasalaam marka qofku inuu niyadiisa noocaasi maarata saafi yeelo bal wa taxmi xima maarata taxmi waxaad elanaysaa xima niya niyada gaararkeeda waxaa dhici karaysa maaratay shaydaanku inuu kaaga soo duso xagga kaaga timaado oo xagga kaaga yimaado oo wax kuu qurxiyo laakiin maarata niyadaadu ay jiran tahay qofkaa dhici karaysa marka hore oo cilmiga doonayo waxbaa soo gelay lakin cilmigu asagaa daawo ah isagaa dadka daaweeya waan tilmaami doonaa imaam alghazali raxmat ullahi caleyh ayaa berigii maarata cilmiga oo xiraysanay ayaa waxa weeyaan asaga iyo walaalkiis baa baytul maqdes meel ku tiilaybo agoon buu ahay ayaa maaratay ayaa u xaraysteenoo meeshaas baa marka wuxuu i xernimo igama ahayn raashin meesha laga cunayay oo maarata ayaan u socday bu maarata ah, meeshii baan tagnay waa meeshuu ka biilkiisa ka qaajo ku jillaay kabacdi cilmibu bartay markuu cilmigii bartay wuxuu yihi dalabna alcilma ligayri illahi faaba alcilmu an yakuna ila lilahi markooda cilmigaan doonayna daacad maan ahayn laakiin markaan cilmigii baranay cilmigii waa diiday ilahay inuu usugnaado mooy cid kale waa diiday ma yani markaasaan tahdiibu nafsi u bilaabay maartay iyo daacadnimadii iyo khilaas u bilaabay saasay ahaan jirta waqti nabiga dad baa imaan jiro soo islaami jira ayagoo xoola doonaya laba maalmood saddex maalmood markay joogaanba adduunyada wax dul saar waaba necbeen ma garanaysaa leanno nabiga maarata markay la kulmeen diintii barteen oo arkeen xaqii ayaa wala weynaatay waa dhici karaysa qofku marka hore inuu maaratay si u yimaa laakiin cilmiga runta ahi asagaa saafid yeelaya qofka oo xaqa iyo iimaanka hagaya saa darteed baa qofka inuu naftiisa maarata tahdiibiyo oo tarbiyeeyo maaratay iyo saafiyo oo shaydaan ka ilaaliyo ayuu qofka u baahan yahay walilculamaa meeshaan baa ku sameynaa dhow walilculamaai culimadu waxaa usugnaaday fi hada midkaka aan soo sheegnay aqwaalun hadallo badan bay leeyihiin oo mualifku tilmaami doono iyo waa mawaaqif hadallo kaliya maahane boosas ay soo mareen ayay culimadu leeyihin waa arki doona mawaqif ulama meelay istaageen xagga niyada ay leeyihiin oo bayantu aan caddeeyey darafan minha qayb ka mid ah mawaaqiftaas culimada iyo hadalladooda waxaan ku caddeeyey fi lmabxath alawal maaragtay baaritaanka ugu horeeya mabxadka meesha aan ku baaray oo min kitaab tacaalum kitaabka tacaalum la kitaabka u maalifku mualifku kitaabka kor u qoray ayaan ku caddeeyey wa yuzaadu calayhi waxaana lagu kordhinayaa ma nahyu lculamaa culimada reebitaankooda can ibuliyaat masaaisha la yihahdo masaaisha dubuliyaadka masaaisha durbaanka ama reemaha loo garaaco wahiya almasaa'il waana masaaisha alatii taasoo yuraadu biha loola jeedo ashuhratu caanbax qof inuu caan baxo maarta ah. masaaisha qaarkooda qofku maarata masaail inuu mutafawuq yahay uu sheego ku caan oo dadka kale ka sarreeyo akhraanta kala sarreeyo niqaashka iyo dooda iyo xiraalaha iyo waxay lamid ah waan sharxi doonaa insha allahu tacala casharka soo xiga ku sharci doonaa mara salaada cishaha waa maazal ka baqiya ست دقائق فقط ست دقائق لا تكفي ان شاء الله تعالى مسائل الطبوليات نعم مسائل الطبوليات baan marka ka hadli doonaa insha allahu tacala casharka dambe iyo wixii kasii bilowdo ayaa intaas uu inoo joogayaa ilah waxaan wadiina tawfiiqda inuu waafajiyo sal allahu ala sayidina wa nabiyina maxamed abdillah